الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد فصل في بيان ما إعرابه تقديري waxaynu cashirkeenna ka bilaabaynaa haddaynu isku dabcad ama isku kitaabaynu haysanno bogga shan iyo siddeetanaad ama fasalka ka warbixinaya alicraab ataqdiiri alicraab ataqdiiri marka aynu doonayno inaynu ka hadalno alicraab ataqdiiri icraabta taqdiiriga ah ee la qadarayo marka aan ka hadlayno siddeed iyo toban ayay noqonaysaa icraabta taqdiirigiihi siddeed iyo tobanka ay noqonayso icraabka aan doonayno inaynu ka warbixinnaa ilaa siddeed iyo toban icraabood horta weeyi saddex ka midihii xagga asmaada ayay ka imanayaan saddex ka midihina xagga ficillada ayay ka imanayaan la icraabuhu waa saddex iyo saddex lixdaa ayuu noqonayaa la icraabuhu saddex xagga ismiga ah iyo saddex xagga ficilka ah lixdaa mid kastiba saddex icraabood buu u baahnaanayaa waa lix saddex lagu dhuftay siddeed iyo toban sidaas ayay u noqonayaan icraabku markaa siddeed iyo toban ayuu noqonayaa xagga ismiga qaybta xarakada lagu qadaro marka aan doonayno ismi waxaa lagu qadarayaa uu xarako yahay waa saddex almudaaf ilaa yaai lmutakalim waa qodobka koobaad almaqsuur waa ka labaad almanquus waa ka saddexaad saddexdaasaa xagga asmaada xarakada lagu qadaraa waxaynu nidhi qodobka koobaad waa almudaaf ilaa yaa ilmutakalim qodobka labaadna waa alismu lmaqsuur qodobka saddexaadna waa alismu lmanquus saddexdaasoo mid kastiba saddex icraabood u baahnaanaya weeye sagaal icraabood buu ismigii halkaa ayuu u baahday xagga ficilka marka la eegayo ka xarakada lagu qadarayo waa muctalun bilwaaw saddex icraabood buu u baahnaanayaa waa muctalun bilyaa saddex icraabood buu u baahnaanayaa waa muctalun bilalif saddex icraabood buu u baahnaanayaa alaaa fii alaaa saddex saddex lagu dhuftay sagaal ayay noqonaysaa xagga ficiladuna sagaal icraabood xagga asmaaduna sagaal icraabood haddaba sideed iyo tobankaa geyntu waa sideed iyo tobane sideed iyo tobankaa ayaad ila eegaysiin sida loo ecraabi doono tuqadaru waa la qadarayaa alxarakaatu xarakooyinka athalaathu ee saddexda ah waa godaalka iyo kordhigga iyo hoos dhigga saddexdaa xarakaba waxaa lagu qadari filismi ismiga almudaafi loo idaafaynayo ilaa yaai lmutakalimi yaaulmutakalim ismiga loo idaafaynayo yaaulmutakalim saddexdaaba waa lagu qadarayaa waxay ka dhigan tahay damada waa la qadari oo haddaan hadda hulaamiy haddaan doono inaan marfuuc ka dhigo hulaamiy sidee baan ugu dhawaaqay ereyga khulaamiya waxaan odhanayaa jaaa khulaamiy domadii waa la qadaray nuxaaduna arrinkaa way isku waafaqeen haddaan doonayo inaan mansuub ka dhigo sidee baan ugu dhawaaqi khulaamii markaan mansuub ka dhigayo waxaan odhanayaa ra'aytu khulaamii ra'aytu khulaamii markaan idhaa waa mansuub oo fadxadii ayaa lagu qadarayaa haddaan doonayo inaan majruur ka dhigo sidee baan ugu dhawaaqi waxaan odhanayaa marartu bikhulaamii kasradii waan qadarayaa jumhuurtu siday qabaan cinda aljumhuur kasrada waa la qadarayaa maxamed ibnu maalik oo ninka kitaabka alfiyada a qoray isagu jumhuurta uu ku khilaafay su-aashaa wuxuuna yidhi tarku lmawjuud wa dalabu lmafquud laysa min baabi alxikma maxaa loo baahnaa buu yidhi culima marartu biulaamiy marartu bighulaamiy maxaa loo baahnaa in ghulaamiy maxay lagu sameeyo in majruur laga dhigo oo calaamatuuljarku uu kasro noqdo saw ma ahayn saw kasradii joogta buu leeyahay bighulaamiy miimka kasradiisii sawda joogta kolka tarku lmawjuud shaygii jiray in laga tago wa dalabu lmafquud mid aan la hayninna in la raadiyo laysat min baabi alxikma ama laysa min baabi alxikma ma aha buu yidhi baabkii xikmadda iyo caqliga uu ku jiray war ha odhannina kasraan tananu haysannana waanu iska daynaynaa ha odhanina tan lafteeda wey kasradii kolka cinda moxamed ibni malik laba xarako unbaa la qadaraya almudaaf ilaya ilmutakalim kow damada waa la qadaraya laba fatxada waa la qadaraya kasrahase muqadar laga dhigi maayo oo kasrihii wuxuu noqonayaa daahir muuqda ayuu noqonayaa cinda moxamed ibni malik almudaaf ilaa yaai lmutakalim saddexda xarakaba waa lagu qadaray sida jumhuurtu ay sheegeen maxamed ibnu maalik agtiisana damada iyo fatxada uunbaa la qadaraya ee kasrihii waa joogaa haddaba almudaaf ilaa yaai lmutakalim marka sidaa loola tacaamulayo shuruud buu leeyahay shardiga koobaad yuuna noqonin mudaafkani ismi maqsuura ismi maqsuura yuuna noqonin almudaaf ilaa yaai lmutakalim yuuna ismi maqsuuro noqonin haddii imika casaa uu yahay oo yaaulmutakalim anu idaafeeyoon casaaya idhaa wamaa tilka biyamiinika yaa muusa qaala hiya casaaya casaaya haddaynu nidhaayo yadaa aynu meesha keenno waa yaaulmutakalim mudaaf ilaa yaailmutakalim waxa weye wuu inoo iman doonaa isagoo mudaaf ilaa yaailmutakalima ayuu haddana maqsuur yahay oo xukunka maqsuurku ku iman doonaa insha allahu tacaala shardiga labaad yuuna noqonin manquus manquus haddii uu noqdo manquus haddii uu noqdo isna xagga dambu inoogu iman doona yuuna muhane iyo majmuuc jamac mudakaru saalim ah labadaana waa laga reebi doonaayo xeerkiisu xagga dambuu noqonaya tuqadaru waa la qadarayaa alxarakaatu xarakooyinka ayaa la qadari athalaathu ee saddexda ah filismi ismigiibaa lagu qadari almudaafi loo idaafeeyey ilaa yaai lmutakallimi yaa'ulmutakalimka ismigii loo idaafeeyey naxwu khulaamii wiilkaygii iyo wabnii inankaygii oo kaleba weeyi haddaba khulaamii haddaan marfuuc ka dhigo jaaa khulaamii baan odhan haddaan mansuub ka dhigo ra'aytu khulaamii baan odhan haddaan majruur ka dhigo marartu bikhulaamii baan odhan saddexdii xarakaba sidaasaa loo qadaray ibnina waa la mid waa qodobka koobaad almudaaf ilaa yaai lmutakalim saddexdiisii xaraka waynu aragnay wa filismi ismigiina waa lagu qadarayaa almucrabi mucrabka ahaa ama la icraabayey alladii kaasoo aakhiruhu aakhirkiisu alifun alif uu yahay alifta oo laasimatun joogta ah ismiga maqsuurka loo yaqaano ismiga maqsuurka loo yaqaano saddexda xarakaba isna waa lagu qadari isaga waa laysku waafaqsan yahay saddexdaba in lagu qadarayo damada waa la qadarayaa laakiin litacadur baa loogu qadari fatxadana waa la qadarayaa laakiin litacadur baa loogu qadari kasradana waa la qadarayaa litacadur baana loogu qadari wa filismi ismigiina waa lagu qadari filismi markaan idhaa ficilkiibaa iga baxay almucrabi ee mucrabka ahaa almucrab markaan idhaa ismiga mebniga ah sida alladii oo kale ayaa iga baxay alladii sida mataa oo kale mataa alladii ya bay mataa mid alif wataa la doonaya almucrab markaan idhaa mataayoo kalaa iga baxay alladii aakhiruhu alifun ka alif ay aakhirkiisu tahay waxa iga baxay manquuska alqaadi oo kale ama muxamed oo kalaa iga baxay alifta oo laasimatun joogta ah alifta laasimada ah waxaa igaga baxay asmaa'ulkhamsuun markuu mansuubka yahay haddaan idhaa ra'aytu abaaka ama ra'aytu abaa cali ereygaa abaa'ihi waa ismi waana mucrab aakhirkiisuna waa alif laakiin alifta abaacali ku jirta laazime maahe marka mansuubka unbaa abaacali la odhanayaaye haddii marfuuc laga dhigayo waxay isku bedeli abuu cali bay isku bedeli haddii majruur laga dhigayana abii cali bay isku bedeli kolka aliftaasi laazime ma aha abaacali ku jirtaa wa filismi ismigii ayay xarakada lagu qadarayaa dhexdiisa almucrabi mucrabka ahaa ee la icraabayey alladii kaasoo aakhiruhu aakhirkiisu alifun alif uu yahay alifta oo laasimatun joogta ah sida alfataa oo kaleba weeyi haddaba alfataa saddexda xaraka waa inaan ku qadarnaa maxaan odhanayaa jaaa alfataa baan odhanayaa wiilkii ayaa yimid waa faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi dama muqadara cala alif manaca min duhuuriha atacadur waxaan odhanayaa haddana ra'aytu lfataa baan odhan alfatىa waa mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxa muqadara calى اlif waxaan odhanayaa marartu bilfatىa baan odhan alfatىa waa ismu majruuru bilbaa wa calaamatu jarihi kasra muqadara calى اlif manaca min duhuuriha atacadub wlmustafaana waa lamid almusطafaa magacu hadduu almusطafaa yahay saddexda xarakaba waa la qadarayaa godaalka waa la qadari oo kordhowga waa la qadari oo hoos dhigga waa la qadari wa muusana sidoo kale waa lagu qadarayaa saddexda xarakaba wa xublaa oo inanta uur kalena saddexda xarakaba waa lagu qadarayaa ilain waa maqsuurkiiye ismiga maqsuurka ah sidaasaa loola dhaqmi icraabkiisa saddexda ah wa yusamaa maqsuuran maqsuurna waa lagu magacaabi ereyga maqsuurku wuxuu macno ahaan noqonayaa luqada almamnuuc baa la yidhaahdaa maqsuur almamnuuc ama waa didulmamduud baa la yidhah kelimadayka kasoo horjeeda did lmamduud maqsuurka waxa maqsuur loogu bixiyey waa mamnuucun min duhuuri alxarakaati fiihi xarakadu inay ka daahirto ama ay ka muuqato ayaa la diiday oo la manciyey sidaasaa maqsuur loogu bixinaya nin carbeed ama gabayaa carbeed ayaa si fiican u fahmay alifka inayna xaraka sinaba uga muuqanaynin gabaygan sharuxu qorayo ayuu tiriyey oo saddex bayd ka kooban سلم على المولى البهاء وسيف له شوقي إليه وإنني مملوكه أبدا يحركني إليه تشوقي جسمي به مشطوره منهوكه ولقد نحلت لبعده فكأنني ألف فليس بممكن تحريكه وشيخ علمada ka tirsan oo gabayaa ah wuxuu yidhi sallim igu salaan cala almawlaa mawlihii igu salaan waa ibnu naxaas baan filaya ayuu ku tilmaamayey abyaada waxa iska lahaa nin la odhan jiray moxamed ibnu ridwaan ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan almacruuf bibni raacaad ayaa iska lahaa wuxuuna qoray sidaynu ognahay sheekhii bahaa-udiin ee ibnu naxaas la odhan jiray ayuu gabayga u diraya waa sheekhiisii ayuu gabayga kula hadlaya nin luqadda fahmay inuu yahayna wuu u caddaynaya wuxuu idhi sallim igu salaan cala sheekhii igu salaan albahaa'i waa bahaa-udiin la odhan jiray wasif lahu u tilmaan welibana shawqii kalgacaylkayga ilayhi isaga aan u qabo kalgacaylka aan u qabana u tilmaan wa inanii anigu mamluukuu kalgacaylkaasi inuu ihantay ama inaan mamluuk oo kale u ahay kalgacaylka sheekha aan u qaba aawadii abadan weligayba yuxarikunii waxa isoo dhaqaajinaya ilayhi sheekha xaggiisa waxa iisoo dhaqaajinaya tashawuqii kalgacaylka aan hayo jismi aniga jidhkaygu bihi jacaylka sheekha aanu qaba dartii mashduuruhu laba shadri ayuu noqday manhuukuhu waana la daciifiyey oo daciif aan awood lahayn ayuu noqday jidhkaygii walaqad naxiltu waan dhuubtay buu yidhi waan dhuubtay aad ayaan u dhuubtay buu yidhi walaqad naxiltu waan dhuubtay libucdihi markaan sheekha ka fogaaday ayaan dhuubtay fa ka'annanii waxaad alifun alif baad imoodaa alifku waan ognaho waa far yaroo dhuuban dhuuban dhuuban alif oo kaluunbaa noqday buu yidhi dhinac kalena wuu ka qiimaynayaayoo wuxuu yidhi fa laysa bimumkinin sinaba suurtagal uma aha alifka taxriikuhu in la xarakeeyo alif ayaa xarakayn kara buu yidhi cid alla cid xarakayn kartaa alifka ma jirto waa saasoo kaleo xaraka ma aqbalayo haddaba ninkaasi wuxuu tilmaamay alifku inuuna xaraka aqbalin maqsuurka oo muusa iyo mustafaa iyo fataa iyo xublaa iyo alif bay ku dhammaadaan xarakada inay aqbalaana waa mustaxiil ma aqbalayo xarako wa filismi ismigiina waa lagu qadari almucrabi mucrabka ahaa ee la icraabaha ahaa alladii kaasoo aakhiruhu aakhirkiisu alifun alif uu yahay alifta oo laasimatun joogta ah naxwulfataa oo kaleba weeye walmustafaa oo kaleba weeye wa muusaa oo kaleba weeye wa xubla oo kaleba weeyaan wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa maqsuuran maqsuur baa lagu magacaabaayo maqsuur baa la odhanayaa ismigaa magiciisa wa tuqadaru saddexdiiba kaana waa lagu qadaray lix baynu hadda haynaa ama aan maraynaa wa tuqadaru waa la qadarayaa addammatu dammada ayaa la qadari waalkasratu kasradana waa la qadari filismi ismigiibaa lagu qadari alladii ismiga oo aakhiruhu aakhirkiisu yaa-un ya ay tahay ya-da oo laasimatun joogta ah ya-da oo maksuurun la kasriyey maa qablahaa ka ka horeeya sida alqaadii iyo wadaacii iyo walmurtaqii oo kaleba weeyi manquusna wa yusamaa manquusan manquusna waa lagu magacaabaa ismiga haddaba culima manquuska loo yaqaano waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay alismu lmucrab marka al ismu aan idhaa waxa iga baxay ficil iyo xaraf ayaa iga baxay almucrab markaan idhaana waxa iga baxay mabnigii ayaa iga baxay alismu lmucrab alladii aakhiruhu yaaun yabaa ugu dambaysa waxa iga baxay alladii aakhiruhu yaaun markaan idhaa kii alladii aakhiruhu alifun ahaa kaa ayaa iga baxay oo isna manquus la odhan maaye maqsuur baa la odhan ama xaraf kaleba ku dhammaanayay welibana ya-da oo laasimo ah ya-da markaan laasimo nidhaahno waxa iga baxay laasimadaana asmaa'ulkhamsuun markuu majruurka yahay abi hurayra markaan idhaa ereyga abii ihi waa ismi waana mucrab aakhirkiisana ya-baa joogta laakiin laazimo maahee abii marka ya joogayso waa xilliga majruurka uu yahay haddii marfuuc laga dhigo abuubuu noqon haddii mansuub laga dhigana abaabuu noqon wuu isbedelayaa sidaynu ognahay waxay culimmadu tilmaamaan ya inay saakino tahay ayaa la shardiyaa ama ya xarafka ka horreeya inuu kasrisan yahay baa la shardiyaa waxa inaga baxaya markaa kelmadda hadiyun ahadiyun haddaan ereyga hadyun a eegno hadyun hadyun wuxuu ku dhammaadaa waa ya laakiin haddana manquus u noqon waayey ya'dani ma reebnee way xarakaysan tahay ya xarafka ka horeeyaana sidaynu ognahay ma xarakaysnee isna wuu reeban yahay hadyun kolka waxaa la doonaya ya-da manquuska waa inay kasra ka horayso ya yaduna waa inay reeban tahay hadyuna yadiina ma reebana kii ka horreeyeyna kasre ma sito sidaynu arkayno wa tuqadaru waa la qadarayaa haddaba manquuska saddexdiisa xaraka laba unbaa la qadaraa damada iyo kasraha unbaa la qadaraa fatxa hoose u wa tuqadaru waa la qadarayaa addammatu dammada ayaa la qadari waalkasratu kasrahana waa la qadari filismi ismigiibaa lagu qadari alladii ismiga oo aakhiruhu aakhirkiisu yaa-un ya uu yahay ya'da oo laasimatun joogta ah ya'da oo maksuurun la kasriyey maa qablahaa ka ka horreeya sida alqaadii oo kale qaadigii iyo wadaacii oo kale daacigii iyo walmurtaqii oo kale kii murtaqiga ahaa ee horumarka ama koru kaca samaynayey wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa manquusan manquus lagu magacaabaayo ismigaasi waa manquus sida yowma maalin ka waran yadcu daaci dhawaaquhu uu dhawaaqi doono yowma yadcu daaci ereyga addaaci waa manquus waxana sidaynu ognahay lagu qadaraya hadda damo muhdiciina way u degdegayaan iyagoo qoorta taagaya ila daacii ka baaqaya ayay u degdegayaan ama dhawaaqaya ayay u degdegayaan waa qiyaamada ayuu ilaahay aayadda kaga warramayaa muhdiciina waxay u soo degdegayaan iyagoo qooraha taagaya ila daaciika daaciga ah ee dhawaaqaya xaggiisa haddaba adaaci waa ismi majruur ah calaamatljarkuna waa kasre muqadara'a ah weeyi wa tadharu way muuqani fiihi dhexdiisa alfatxatu fatxadii ayaa muuqan likhifatihaa fudaydka ay leedahay darteed ayayna u muuqan fadxadu way fududahay sidaa darteed maadaamay fadxadu fududahay fadxadii way muuqanaysaa iyoo lama qadarayo halkaa sagaal icraabood ayaynu kaga soo baxnay sagaal icraabood waayo almudaaf ilaa yaai lmutakalim saddex icraabood buu qaatay jumhuurtu saddexdaba waa la qadarayaabay yidhaahdeen maxamed ibnu maaligna labuna la qadara ayuu yidhi almaqsuur ismiga maqsuurki alifka ku dhammaada saddex icraabood ayuu qaatay saddexdiisa icraaboodba waa la qadarayaa almanquus oo kan ya-da ku dhammaada ah saddexdiisa icraaboo damada iyo waxaa la qadarayaa uun kasrada fatxahaase lama qadarayo wa tadharu way daahiri fiihi dhexdiisa alfatxatu fatxadii likhifatihaa fudaydkeega dartii ayayna u daahiri sida ajiibuu u jawaaba daaciyallaahi ilaahay ka daacigiisa ah ee ilaahay xaggiisa idiinku baaqaya ereyga daaciya waa ismi manquus ah ya ku dhammaaday fadxihiisana lama qadaraye wuu daahirayaayo daaciya weeyaan wa tuqadaru waa la qadarayaa ficilkiibuu bilaabay ficilka haddaba culima saddex ficil oo mid kastiba saddex icraabood u baahan ayuu ficilkii noqonayaa saddexda ficil waa muctalun bilwaaw iyo muctalun bilyaa iyo muctalun bilif saddexdaa ayuu noqonayaa mid kastiba saddex icraabood buu u baahnaan inuu marfuuc noqdo iyo inuu mansuub noqdo iyo inuu majzuum noqdo haddaba saddexdaa ficil ee muctal haddii majzuum laga dhigayo calaamatljasmuhu waa xadfu xarfulcille hadduu wow ku buko wowgaad xadfi lam yadcu hadduu alif ku bukana alifkaad xadfi lam yarda hadduu ya ku bukana yadaad xadfi lam ya'ti sidaas ayuu noqonayaayoo saddexda xarako saddexdaba waa la xadfayaa waa majzuum marka la doonayo in laga dhigo waxaynu doonaynaa majzuumkiibuu kaasi ahaaye haddii la yidhaahdo ha la rafciyo oo rafcaha lagu sameeyo saddexda ficilba rafcahooga waa la qadarayaa oo yadcuudii damadii baa lagu qadari yatiidiina yada ayaa damadii lagu qadari yardaana damadiiba alifka lagu qadari saddexdaba ha la qadaro ayaynu leenahay haddii saddexdaa ficil ha la nasbiyo la yidhaah ka wowga ku buka iyo ka yada ku buka labadaa fatxuhu wuu ka daahiri ka alifka ku bukana waa lagu qadari bal hadaba aynu eegna intaa wa tuqadaru waa la qadarayaa addammatu dammada ayaa la qadari waalfatxatu fatxadana waa la qadari filficli ficilkii dhexdiisa ayaa lagu qadari almudaarici mudaarica ahaa almuctali ee muctalka ahaa damada iyo fatxaaba ha la qadaro kolkaa damaha iyo fatxaaba waa la qadari fi lficli mudaaric almuctal damadii iyo fatxadii baa la qadaray ficilka muctalka ah laakiin halkaa watuqadar adamatu wاlfatxatu fi lficli almudaarici almuctali muxuu inoo sii raaciyey ma almuctali unbu inoogu wada daayey bilif in la raaciyaa fiican egeg bilif in la raaciyo ayaa fiican waa khada halkaasi la socda eeg bilif ayaa meeshaa ka xadfan matnigaa ku daraya saw maaha eeg waa in bilif lagu daraa waa lagama maarmaan halkaa bilif wa tuqadaru waa la qadarayaa addammatu dammada waa la qadarayaa waalfatxatu fatxahana waa la qadarayaa fi lficli lmudaarici ficilka mudaaric almuctali laakhiri bilif ee muctalul aakhirka ah ee alifka ku buko welibana muctalun bilifna waa la odhan karaa hadduu alif ku buko waa yardaayo damada waad ku qadari fatxadana waad ku qadari waad ila fahamteen halkaa bilif waa lagama maarmaan wa tuqadaru waa la qadari addamatu damadaa la qadari faqad oo keliya damada quraa la qadari fadxadii lama qadarayo fadxad way daahiri waa ayo ka wowga ku buka iyo ka ya-da ku buka labadaa damadunbaa la qadarayaae fadxadu daahir ay noqoni wa tuqadaru damatu damadaa la qadari faqad keligeed fi lficli sida yadcuu oo kale damadii waa la qadaray wa oo kale halkaana damadii waa la qadaray wa tadharu way daahiri alfatxatu fadxadii sida lan yadcuwa wowgaa ay uga daahirtay walan yarmiya ay ya-daa uga daahirtay waljasmu jasmuhu fi alaaati saddexda ficil bilxadfi xadaf buu ku sugnaaday xarfu cillaha la xadfo kamaa taqadama sida kii horreeyey haddaba culima waxaan doonaynaa in si fiican loo fahme bal hadda intaa yaree watuqadaru damatu walfadxatu fi lficli lmudaaric almuctal bilif aynu nidhi bal intaa ila yareega halkan saddex ficil baynu haynaa saddexda ficilaynu haynaa maxay kale yihiin waa muctalun bilif midi midna waa muctalun bilwaaw midna waa muctalun bilya sow saddexdaa ma aha saddexdaa mid kastiba imise icraabood buu u baahnaanayaa mid kastiba saddex icraabood buu u baahnaanayaa mid kaste waa la rafcini mid kastana waa la nasbini mid kastana waa la jasmini sow saddex icraabood ma aha mid kastiba saddex buu u baahday haddaba waxaad samaysaa kawowga ku buka saddexdiisa icraabood jasmaha gaar iigu qaad kawowga ku buka ee yadcuu'a ah saddexdiisa icraabood jasmaha gaar iigu qaad jasmihii gaar ma igu qaaday ka ya-da ku bukana waa ya'tiiye saddexdiisii icraabood jasmaha gaar iigu qaad ka alifka ku bukana saddexdiisa icraabood jasmaha gaar iigu qaad jamihii imisaad ii haysaa saw sadde eg jamihii saddex baad ii haysaa kii wowga ku bukay hal jama unbuu lahaa ka yada ku bukayna hal jama ka alifka ku bukayna hal jama saddexdaasoo saddexda ficil ku yaala jasmihiisu waa xadfu xarfulcilla kelmadda u dambaysa baabka eeg fasalkan kelmadda u dambaysa waljasmu jasmin fi alaaati saddexda ficil la jasmiyo saddexda ficil maxaa looga jeedaa kii wowga ku bukay iyo kii yada ku bukay iyo kii alifka ku bukay saddexdaa ficil jasminta la jasminayaa bilxadfi xadaf buu ku sugnaaday maxaa la xadfi haddaba wowgii baa la xadfi ama alifkii baa la xadfi ama yadii baa la xadfi kamaa taqadama halkaas sagaalkii icraabood maxaa halkaad iga haysaa waljasmu fi alaaai bilxadfi waa imise qodob saddex qodob baa halkaa ku sheegan sagaalkii maxaa soo hadhay sagaalkii imisaa soo hadhay lix baa soo hadhay watuqadaru damatu walfatxatu markuu yidhi fi lficli mudaaric almuctali billifi labaad halka ayay haysaa eeg muctalun bilif laba icraabood baa ayaa usoo hadhay muctalun bilwawna laba icraabood baa usoo hadhay muctalun bilyana laba icraabood baa usoo hadhay soo caynkaa maaha mid kaste laba icraabood baa usoo hadhay bal haddaba ileeka alifka ku buka labadiisii icraabood yardaa haddaad rafcinayso ama aad nasbinayso watuqadaru waa la qadari addamatu damadii waa la qadari wlfatxatu fatxadiina waa la qadari fi lficli ficilkii dhexdiisaa lagu qadari almudaarici mudaarica ahaa almuctali bilalifi ee alifka ku bukay halkaa maxaa iga baxay markaa imise qodob baa ku baxay imise sagaalkii saddex uman ka saarnay imisaa soo hadhsanaa lix baa soo hadhay saw maaha halkaa ku qoran halkaa laba qodob baa labadii alifka ayaa iga baxay yaa isku soo hadhay haddaba culimo labadii ya iyo iyo labadii wowga afar saw maaha afartaasina waxay ka hadlayaan eeg hadda afartaasi sadarkan hore labuu ka hadlayaa sadarka soo socda ku dhammaan doono qaybtiisa horena labay ka hadli doontaa wa tuqadaru dammatu dammadaa la qadari faqad oo keliya damadoo quraa la qadari hadda nasbifadxii baa la diidayaa sow maaha damahaasi waa laba laakiin laba meelood damada waa la qadari oo kawowga ku buka waa lagu qadari yadcuu kayada ku bukana waa lagu qadari yatii wa tuqadaru dammatu intaasi waa imise qodob haddaba sadarkaasi imise qodob buu ka hadlayaa laba qodob waa labadee ka ya'da ku bukayoo maxay la icraabayo la rafcinayo iyo ka wowga ku bukayoo maxay la icraabayo la rafcinayo labadaa rafco ayuu ka hadlayaa sadarkaasina wa tuqadaru dammatu dammada ayaa la qadari faqad keligeed iyadoo ah filficli ficilkiibaa lagu qadari almudaarici mudaarica ahaa almuctali bilwaawi ee wowga ku bukay ow bilyaai ama yada ku bukay halkaa ow mayna yidhi halkaa ciduu ow yidhi ma jirtaa waa matniga saw maaha kaasaa saxan waayo af carabiga lama og meesha khaladka ah looma baahna inaynu kitaab kale hala eeganidhaa laakiin waa inaad og tahay meeshu sida saxa ay u qormi karto eeg bilwaawi wa bilyaai lama ogola af carabiga bilwaawi wa bilyaai dani noo qoran lama ogola waxaa la ogolyahay bilwaawi ow bilyaai baa horta asalahaan la ogol yahay kolka sheekhii kitaabka qoray ma khaladkanuu u qortay mise qoladii dambe daabacaysay baa wax ka saartay qoladii dambe daabacaysay ayaa wax ka saartayoo dabcadahaasi waa kuwa inasaxaya waxaynu nidhi watuqadaru waa la qadarayaa addammatu damada ayaa la qadarayaa faqad iyadoo keliya ayaa la qadari filficli ficilkiibaa lagu qadari almudaarici mudaarica ahaa almuctali bilwaawi ee wowga ku bukay waa kow ow bilyaai ama yada ku bukay waa laba naxwu yadcuu wa yarmii sadarkaasi imise qodob buu ka hadlay laba ayuu ka hadlay wa tadharu way muuqan alfatxatu fatxadu way fatxadu way muuqan halkaa kii wowga ku bukay iyo kii ya ku bukay hadduu yidhaa dheeraad bay noqonaysaa hadal tafsiil dheeraada waana iska dayn karaa wa tadharu lfatxatu fatxadu way muuqan naxwu lan yadcuwa oo kale wey kaa wowga ku bukay ka muuqan walan yarmiyo oo kale wey kaa ya ku bukana way ka muuqani halkaana imisaa qoran e, watadharu lfatxatu naxwu lan yadcuwa walan yarmiya imise qodob weeyi waa laba qodob waa ka wowga ku buka waxa lagu nasbinayo iyo ka ya waxa lagu nasbinayo haddaba eeg sagaalkii qodob saddex sadar bay ku qoran yihiin ficilka muctalkaa ah icraabkiisu waa sagaal sadar sagaal qodob baynu nidhi saddex sadar bay ku qoran yihiin haddaba u fiirsada wa tuqadaru damatu walfatxa fi lficli lmudaaric almuctali bilif kaa imisaa ku qornaa laba weji sow maaha wtuqadaru damatu faqad fi lficli lmudaaric almuctali bilwaawi wa bilyaai naxwi yadcu wa yarmi kaana imisaa ku laba afar saw maaha sadarkan inta ka dambaysa maxaa ku qoran watadharu fatxa ka bilow imisa laba maaha shan baa qoran shan kolka eeg waa shan baa sadarkaa u dambeeya inoogu qoran saddex jasmaa ah, oo waljasmu fi alaaati bilxadfi markaynu nidhi keligeed baa saddexa baynu nidhi hadda mayla fahanteen halkaa ah. halkaasi waadix ma tahay mise adayg baa ku jira waadix baan u macnaha ayaan isa soo saaraynaa waayo fasal labaad kuma dari karno tuqadaru waa la qadarayaa alxarakaatu xarakooyinka ayaa la qadari athalaathu saddexda ah saddexda xarakaba waa la qadari filismi ismigiibaa lagu qadari almudaafi loo idaafeeyey ilaa yaai lmutakalimi yaau lmutakalimka naxwu ghulaamii oo kale iyo wabni oo kaleba weeye wa filismi ismigiibaa isna lagu qadari almucrabi la icraabayey alladii kaasoo aakhiruhu aakhirkiisu alifun alif uu yahay alifta oo laasimatun joogtaa naxwulfataa waalmustafaa wa muusa wa xubla oo kaleba weeyi wa yusamaa waxaana lagu magacaabayaa maqsuuran maqsuur wa tuqadaru waa la qadari addamatu damada iyo waalkasratu kasraha filismi ismigiibaa lagu qadari alladii ismiga oo aakhiruhu aakhirkiisu yaaun ya uu yahay ya-da oo laasimatun laasima ah ya-da oo maksuurun la kasrinayo maa qablahaa ka ka horeeya naxwulqaadii wadaaci walmurtaqii oo kaleba weeyi wa waxaana lagu magacaabaa manquusan manquus baa lagu magacaabaa naxu yowma maalin ka waran yadcuu uu baaqayo addaaci baaquhu muhdiciina way u degdegayaan iyagoo qoorta taagaya ila daacii baaqaha xaggiisa ayayna u degdegayaan wa tadharu way daahiri fiihi dhexdiisa ayay ka daahiri alfatxatu fatxadii ayaa daahiri likhifatihaa fudaydka ay leedahay dartiibayna u daahiri naxu ajiibuu u jawaaba daaciyallaahi ilaahay daacigiisa u jawaaba wa tuqadaru waa la qadarayaa addammatu dammada ayaa la qadari waalfatxatu fatxadana waa la qadari fi lficli ficilkii dhexdiisaa lagu qadari almudaarici mudaarica ahaa almuctali ee wa la qadarayaa addamatu damada ayaa lagu qadarayaa wa tuqadaru waa la qadari addamatu damada ayaa lagu qadari faqad oo keliya fi lficli lmudaarici ficilka mudaaric almuctali bilwaawi ee wowga ku buka hadduu wowga ku buko damada oo qura ayaa isna lagu qadarayaa ow bilyaai ama ya'daba ku bukay naxwu yadcuu iyo wayarmi oo kaleba weeyi watadharu way daahiri wa tadharu way daahiri alfatxatu fatxadiibaa daahiri naxu lan yadcuwa walan yarmiya halkaa watadharu lfatxatu markaynu nidhaa watadharu lfatxatu markuu ina yidhaah waxaa la raacin lahaa fii aakhiri lmuctali bilwaawi ow bilyaai fii aakhiri lmuctali bilwaawi ow bilyaai kolkaa intaasi mushkilad ma lahoo sheekha hadduu iskaga tegey hadalka horea laga fahmaya wax alla wax dhiba iyo wax khalada oo ay leedahay ma jirto sida lan yadcuwa iyo walan yarmiya oo kale لن yadcuwa wow buu kolkaa ku bukaayo fadxadii way ka daahirtay walan yarmiya iyo iyadana fadxadii way ka daahirtay waljasmu in la godo ayaa fiican waxaa laga yaabaa inuuna xarakaynayn miya waljasmu jasmin fi alaaati saddexdii dhexdooda la jasmiyo alaadaas yaan la moodin xuruufulcilihii saddexda xarfulcilo yaan la moodin waa saddexda ficil mudaaric ee fi lafcaali ficiladii la jasmiyo ahalaaati ee saddexda ahaa bilxadfi xadaf buu ku sugnaaday ayaa la xadfayaa xarfulcilaha la xadfaya kamaa taqadama sidii inoo hormaray in sha allahu tacaala bartaa ayuu cashirkeennu maanta inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala alaa aclam maanta waxaynu samaynaynaa nasiib baynu ku kicinaynaa ardayda oo waraaqihii ayaan u malaynaya inaan anigu shalay isku soo ilaaway oonan soo qaadanin nasiib baynu ku kicin doonaa ama culimada laba sheekoo kamida un baynu kicinaynaa hadduu rabbi ogolaado hal su'aala ayaan horta kitaabka idinka weydiinayaa kitaabkeennan laftiisa hal su'aala aan idinka weydiiyo su'aashaasi waa inoo wada dhex dhammaan qof alla qofka ka jawaabayaa ha kaco isagu farta ha taago ha kaco jawaabo cashirkeennan hadda aan marinaynay ma la socoteen wa tuqadaru damatu waalkasratu fi lismi aladii aakhiruhu yaaun laazima maayna yaaun iyo laazima maxay isku yihiin yaaun iyo laazima maxay isku yihiin yaa sifaah laazima yaa mawsuufa yaaun sow ma aha waayahay maksuurunta ka dambaysaana waa maxay markaa waa sifo labaad miyaa maksuuruntaasi ma sifo labaad baa maksuurun waa sifo labaad oo laazimatunba waa tatada lagu daraye sheekhu halkaa muu khalday markaa maksuuratun ma nidhahnaa markaa ciddii ka jawaabaysaa halka maxalushaahidkaygu waa intaa maksuurun markaynu maraynay waxaa la odhan kari lahaa war laazimatunba waa sifa oo taabaa lagu daray oo yaa-unbaa sideeda dhadigu ah ya-da huwa lama yidhaah ya marka laga sheekaynayo huwa lama yidhah hiya baa la yidhah ya-da waa dhadig oo laazimatun baa la yidhi maksuurun sheekh cali maxaa maxaa taada looga daayey ha nacam waa sax waa si wanaagsan si fiican xarafka ayaa marka dhinac laga eego muanasna dhinac loo qiimayn karaa mudakerna dhinac loo qiimayn karaa waay war bal ka jawaaba ah, culimo munaasaba ahaan baa loo raacinaya weli jawaabtaan rabay ma hayo nacam muxyidiin nacam muxyidiin haye waa tii shalay oo kale oo tiradii baa jirta waayahay weli ma hayo jawaabta xamse mucrab bay naga noqonaysaa maksuuratun haddii la yidhaah okay waayahay iska fadhiisa xamsow maxamed eh, maxamed nacam eh, jazaaka allah khayr aad iyo aad baad u mahadsan tahay nactigan ayaa sababiya ereyga maksuur eeg laazima nati nacti sawmaa ereyga laazima nactigaasi waa xaqiiqiyo ya-da dhadignimo ku raaci laakiin ereyga maksuur waa nacti laakiin sababiya nacti sababiyihi ma raaci jirintee mancuudka ya-da ahe marfuuciisuu raaci jiray awey marfuuciisiina waa maadan maadana kolkaa aladiia maadana aladia aladiina labay ahayd nacti sababiya ayuu noqday nactiga sababiga ana xeerkiisii ayaynu nidhi hala mariyo waa ila socotiin baanu malaynaya bal haddaba culima laba sheekh ayaynu kicinaya labada sheekh iy xaggaynu ka kicinaa laba xalqada aan gelin weli ma jiraan xalqada aan waxba la weydiin miyay jiraan xalqadahan la weydiin hadday jiraan jaaniska maanta ha ka faa'idaystaan waa xalqadee iyo xalqadee labada xalqadood ee waxba la weydiin ma la hayaa may lama hayo sheekh axmed istaag sheekh sheekh axmed nacam may may sheekha kaa dambeeya sheekh sheekh axmed nacam sheekh axmed xaggee nin kalena waxaa istaagi doona in sha allahu tacaala gruubkeennan ayaa istaagaya muxiyadiin nacam labadaa sheekh waxaynu ka codsanaynaa cashirkeennii shalay toole inay kala qaybsadaan ay soo yara macneeyaan bal sheekh waxaan eegaynaa eeg hadda inta badan dhibaatada ina haysata waxayna haystaa qur'aanka iyo af miishaarnimo lagu macnaynaya balka ka warrama af soomaalinimo wallahi hadda wayna haysataa waxa weeye aayadiyo sidii ay isku saarmayeen aan la xaq siinaynin oo la eegaynin baa in badan in haysata kolka waxaan doonayaa inaynu isku yar qabanno oo aynu nidhaahno maya halkaa jaariya majruurkaasi saa ma ficilkaasi saa ma aha aynu isla eegna bal macnuu siduu noqonayo waxaynu maraynay iisoo sheeg cashirkeennii shalay wuxuu ka bilaabanayey jamiicu maa taqadama min almucrabaati qismaani sheekh axmed baa bilaabaya ma yar dhawaanaysin labadiinuba labadiinuba soo dhawaada sheekh waxaan ogolahay anigu eeg siday wax isku raaci karaan unbaad isku saari kartaa asal mudaaf iyo mudaafun ilayhi wax ka badan laysma raaciyo maya jamiicu maa taqadama ma ogoli inaad intaa isku macnayso intaa un baan ogolahay waayo jamiicu waa mudaaf maaduna waa mudaafun ilayhi intaa un baad israacin kartaa rabbi alcaalamiin un baynu israacinaynaa ma kala jari karno rabbi gaar uma macnaynayno caalamiinna gaar uma macnaynayno haye adoonta kadama gaadhin baad sii macnaynaysaa sheekhe jamiicu maa ereygan maa ah af carabiga laba macno leh qola ismi mawsuul bay u yaqaanin qola nakira mawsuufa bimacnaa shay bay u yaqaanin haddaan nakiro ka dhigo waxaan odhanayaa jamiicu maa shay kaste shay kaste taqadama sifay noqoni oo maaday sifo u noqon shayga oo taqadama inoo hormaray ama taqadama hormaray oo min almucrabaati ihismaani eeg mayla socotaa hadda haddii aan ismi mawsuul maadaa ka dhigana waxaan odhanayaa jamiicu maa kii dhammaantii kii baan odhanayaa dhammaantii taqadama hormaray oo min almucrabaati ihismaani labadaa macno unbaan ogollahay aye shaygii markaa tidhi sheekh axmedow jamiiciiba maadan macnayn jamiicu waa dhammaan ereygan dhammaana waa inu af soomaaligaaga ka muuqdaa jamiicu maa shay kaste ee kastadani waa jamiicii moogtahay jamiicu maa sax sax bilxarakaati hee xarakooyin ayaa hee jazaak allah khayr yucrabu haye sax maasha allah halkaa aan idin yar baraarujiyo arday waxaan arkay inta badan ardayda waxaan arkay eh, ragga wax yar fahmay oo dhani iyagoo arbacatu anwaacin noocyo afara odhanaya oo idaafa dib baa loo macneeyaa qaacidadaasi malaha maqleen idaafa dib baa loo macneeyaa soo saa ma arbacatu anwaacin noocyo afar ayaynaan odhanin afar nooc aynu idhaahna afar tiradaad ku horrayni waayo idaafada noocan oo kaliihi waa toddobada idaafe ee majaazaadka la yidhaah weeyaan toddobada ee majaazaadka ah ku jirta kolkaa arbacada iska qaado anwaacda dib ugu noqo haye shukran الاسم المفرد وقسم الاسم اسم فعل وتحت تفسيره almufradu keliya miyaa tidhi sheekh markuu keli yahay eeg ereyga afcarabiga kelida ah munfarid baa la yidhaahdaa munfarid nuun baa la socda laakiin hadduu almufrad yahay la keli yeelay dheh eeg la keliya ille waa ism mafcuule isagu wax ma samaynayo isagaa wax lagu samaynaya marka madruub maxaynu nidhahnaa ma wax garaacaya baynu nidhaha mise la garaacay la garaace la keliyeele dheh markaa ilan almufrad waa ism mafcuule haye haye waa iska magac isagu mushkilad male jamcu tagsiir haye asaalima miyaad kor dhigtay mise waad hoos dhigtay asaalimu waa saxaye jazaak allah khayr bartaa iigu yar ha ka bal hadda iisoo icraab af soomaali ahaan waxaan kaa rabaa un inaad tira kaasi waa mubtade kaasi waa khabar kaasi waa mudaafun ilayhi kaasi waa silo kaasi waa caa'id kaasi waa xaraf jaar kaasi waa ismi majruura intaa uma kaa raba si yaroo degdega intaa aad macnaysay igu soo yar dulmar صح waa sax wey waa mubtade jamiicu isagoo mubtada ah haddana waa maxay waana mudaaf jazaaka allah khayr haye maadaasina waa fi maxali jar mudaafun ilayh haye aa'idkuna haye sax waa khabaru hee khabaru kaana miya waa khabaru mubtada shukran haye maxaa tidhahda sheekh mudaabaqadii baa lagu weydiiyey eeg jamiic waa mubtade qismaanna waa khabar soo nagii haynay baa laguhi wujuub lmudaabaqa bayna almubtadai walkhabar mubtadiya khabarku ama mufrad ha isla noqdaan ama musane ha isla noqdaan ama jamac ha isla noqdaan xagee bay martay mudaabaqadii eeg mudaabaqadii afar weji baynu ku jawaabi jirnay berigii ma xasusatiin ashii un baan hadda meeshan inoogu jirin waxaad odhanaysaa ima ujiiba biana fi lkalaami xadfan ima qabla lmubtada'i fayuqadaru muhanan taqdiiruhu wanawcaa jamiici ma taqadama ونوعا جميع ما تقدم فحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه فارتفع بارتفاعه كما قال ابن مالك في الخلاصة وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف اسكداف أدو جوابين صابحين اسكداف هاي qismun baan maraynaa qismun qismun waa bedel waayahay waa war cusube qismun waa bedel bal hadda u fiirso jamiicu maa taqadama min almucrabaati qismaani qismun yucrabu biاlxarakaati wa qismun yucrabu biاlxuruufi maxaa tidhi waa mubtade halkaa su-aal baa ku hoos taalla haddaad mubtada tidhahda waa nakirae eh. ayna lmusawiq baa lagu odhanaya awi musawiqii waa wuquucuhu fii macradi taqsiim baad odhan wuquucuhu fii macradi taqsiim meel wax la qaybqaybinayo markuu mubtaduhu dhaco nakiro waa la ogol yahay inuu noqdo waa sax qismi waa mubtada haye yucrabu waa ficil mudaaric oo mabniyu lilmajhuula ma marfuuc ba mise waa mansuub mise waa majzuum calaamatu rafcuhuna waa dama daahira naa'ibu faacilkuna bilxarakaati miyaa tidhi bilxarakaati miyaa tidhi sheekh hay qismun yucrabu huwa bilxarakaati shukran bartaa iigu daa sheekh nacam muxyidiin wa kharaja can daalika ka bilow macnaha muxyidiinow iska fadhiisa sheekh axmedow kaasi muxuu ahaa sheekh adoo raallia waa si wanaagsan waa marfuucaadkii xarakaadka inoo soo siiyey mucrabkii xarakaadka ina soo sheegay haye wakharaja can dalika sii wad intaa bal hadda iskugu kay qabanina i yar kala dhig صح صح ما لم يضاف إلى غير أو تدخل عليه المالك بالقدس أو يعني wa jamcudaasi waad godaya halkay ku xidhan tahay halkay ku cadfan tahay talow ma ficilka kharaja bay ku cadfan tahay bal hadda u yar fiirso si wanaagsan baad horta macnaha u macnaynaysaa maa sha allah ninkaas waxaa sheekh muxidiin jazah llahu khayran runtii waa qof wax dhigi karaya weey haye si fiican ayaad u macnaynaysaa sheekh muxidiin halka uu ku cadfan yahay wajamcu lmuana asaalimu umankaa rabaa ya maxaa tidhi waaye haddaad hadda macnaha u yar fiirsato haddaba waad soo saari lahayd waxba isha inaad marisa kaagama baahdeen wajamcu lmu'anai asaalimu waa caynka alismu ladii laa yansarif alismudaasu ku cadfeeya waa sax weeye haye maxaa tir sheekh walficlu ha walficli lmudaarici xarakadu ma sax ba walficli lmudaarici sax wey almuctal lilaakhiri miyaa tidhi almuctal laakhiri sax haye صح وتقدمت به روما كأمثلة ذلك هل تساعد له والذي في الأرض على أرض الشروط أربع أربعة أنواع وأصل وهي أخذ تأسوحة وحويا أو مصنع صنيع لوضع حمل عليه كروح وتم المدفع السالم يشمل الصالح وما حمل عليه كروح والأسماء الستة هي أسماء الستة walasmaa'i miyaad leedahay walasmaa'i miyaa tidhi ha والأمثلة الخمس سياشي خمسة عامة wakharaja can dalikadaa icraabi ka soo bilow haye عن ذلك هو شاهد haye jaari majruurka lagu ku tacalluqayaa haye alaaatun waa mubtade waa war cusube haye mudaafun ilayhi sheekh muxidiin mey waa xawayse fiican baad u macnaysee u malayn maayo inaad ereygaa garan waayisid wati waqti un baanaan ku siinin ma idinla tahay alaatu inay mubtad tahay haye jawaabtii maya bay noqotay mubtada waa laynaga diiday alaaaduna waa mudaafun ilayhi saw maaha sheekh muxyadiin yaa akhi maa lak war kumaa ka jawaabaya su-aasha sheekhaanu daynaynaa sheekha sheekh axmed sheekha nacam istaag sheekh adiga waa maxay sheekh waa faacil jazaak allah khayr kharaja away kii baxayey maxaydiin wa kharaja waxa baxay can daalika kaa ka baxay hee dee alaaatu ashyaa saddex shay baa waa yahay ashyaa waa maxay mafaacil baa talo ashyaa yaa sheekh muxydiin ashyaaa waa maxay maan iska hoos dhigtaa ashyaai baan idhaa miyaa mise ashyaaa baan idhaa waa mafcuulun bihi laa sheekh muxydiin kadaade sheekha mar labaadaan ku celinno waa sheekhaynoogu weyn baan u malaynayaa nacam sheekh axmed waa mudaafun ilayhi maalaayansarifa sheekh labada cilada maalaayansarifka ka dhigtay bal sheeg waa nii mamduda jaak la khayr insha alla halkaasuu inoogu joogi doonaa maanta su'aaluhu iska fadhiista shekh muxidiin washukran jaziila